وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبي ومصطفاه وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد أحبائي في الله ودراسينتي كتاب كان لما قعبحي المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده للدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله تبارك وتعالى fadhigani waa fadhigii lixii tobnaad waxaanu kusoo jirnay almuctaqad asaxiixu fi karaamaati alwliya waxaanu maraynay safxada toddobaatan iyo saddexaad qisada maxaa la yidhaahdaa wa qisatu nafari halaaa tanna maxay khulaasadeeda wayd saddex nin oo reer banu israa'iila buu nabi moxamed nooga sheekeeyey sala allah alay slam safar bay galeen oo markii ay goor habeena ay marayaan ayay dhaheen aanu seexano buur weyn hoosteed bay seexdeen allah wuxuu qadaray tobaaraka watacaala dhagax weyn intuu kor ka yimid inuu meeshii ay ku gaban hayeen inuu xiray telephone ma jiro iphone ma jiro ibad ma jiro maxaa la yidhahdaa ya ma jiro wax la iskula xidhiidho whatsapp ma jiro maxaa la yidhahdaa viber ma jiro wax la iskula xidhiidho male laakin telefono kale ay haystaan ah. telefono kale oo maanta inagana laga laayahay innaga maanta alxamdulilah <laughs> qof ad arkaysa saddex telefon wato war maxaad ku falaysaa kan xaggan kula hadla kan xaggan kula hadla kan xaggan kula hadla haddana wuu fikir wuu fikiraya qolada waxay wateen teleefano maanta annagana laga la'yahay inaan wadano oo waa maxay waa qisadu maxay ahayd waxay dhaheen war heedhaha maanta wax kale oo meesha naga saari kara lama arko ilaa camalka saalix ee la imaana mooyaan telefoonka runtaa waa kaa aan ilaahay ku barino tawasul baa la yidhahdaa tawasulkana qaybta banaan saddex wey inaad qofku hortaagan ood khayr ku tuumaysa ii ducey inaad dhahdo ama ku maqlaya oo nool awoodana shuruuddi sama sardaay ka labaadna inaad camalkaaga saalixa ilaahay ku barido ilaahu qur-aankaan aqriyey hadda ilaahu salaadi aan tukaday hadda ilaahu bisha ramadaanan soomay ilaahu igu dambi dhaaf camalkaaga saalixa iyo sadaqadii aada la baxday inaad ilahay ugu dhawaato iyo magacyada ilaahay inaad ilahay ugu dhawaato walilahi alasmaa lxusna fadcuu biha ya raxman ya raxiim ya aziiz ya ikfir lii maarta saddexdaa waa tawasulka wey saddexdan marka waxay dhaheen aanu camalka saalix ilahay ku barino mid wuxuu yidhi ilaahayow nin xoolo badan baan ahaa gabadhaan ilmo adeernahay baa maalin iga dalbatay faqri iyo xoolo la-aan bay sheegatay markaas iga dalbatay inaan he xoolo iga dalbatay waxaan ku idhi waan ku siinayaa naftaada ii dhiib xumaan iyo zino way diiday way baxdo way soo noqotay haddana mar labaad way dhimanaysaa gabadhu kadibna waxaan idhi buu yidhi waaya xoolo waan ku siine naftaadana ii dhiib way yeeshay mar alla markii aanu marayna buu yidhi xaalad nin iyo xaaskii ama laba qof oo xumaan isku samaynaysahay wax walba wax walba ay samayn kareen ayay intay kor ii fiirisay bay tihi yaa cabdallah ittaqi illah addoonka ilaahayow alla ka baq bikaaradani ha ku furfurin ilaa xadhigii ilaahay ma ahani tabaaraka wa tacaala xalaal ay anigoo markaa awoodi karay buu yidhi inaan xumaantaa sameeyo ayaan adiga cabsidaada iyo ittaqi illaha daraaddeed baan oga istaagay buy ee ilaahayow haddaan adiga daraadda camalka ooga tegay ilaahow dhagaxa naga fayd se in yar baa fidantay kii kalena wuxuu ku baryey camal kaloo uu sameeyey oo ammaanada ku baryey waktigaan soo gaabinaya ammaanada ayuu ku baryey kii saddexaadna muxuu ahaa waalidka baari hooye iyo aabbo baariina baari baan u ahaa habeen baa geeli baa soo daahay caanihii geela waa la soo miraa mir baa la reer yaqaan way seexdeen marka kadibna caanihii baan soo lisay weligayna caado iima ahayn hortood inaan aniga walaa reerkayga walaa caruurtayda inaan wax siiyo habeenkii oo dhan baan la fadhiyay bu wayna jiifaan hurdada inaan ka qasana ma doonayo ha ani o dhan baan la fadhiyay bu ilaa ay ka soo kacaan ilaahayow haddaan waalidkay adiga dartaa baari ugu noqdan saddexdoodin intuu dhagixii meesha ka faydmay ayay soo baxeen ayaga oo soconay su-aal saddexdaa nin maxaa soo saaray dhagax weyn baa meeshay ku jireen afkiisa fadhiisay maxaa soo waxaa weeyaan allah tabaaraka wa tacaala wanaaga uu qalbigooda ku calim allahu maa fi quluubihim iyo tawasulkay alle ugu dhawaadeen buu alle ka muujiyey maxay karaamadaas ayada marka wuxuu yidhi min b aladiina aawow ilaa gaarin faintabaqat calayhim sakra dhagixi baa afka ka fadhiisa ilaa gayri dalik mima huwa mushtaharun cinda ahli lcilmi thaabitun bilqur'an aw bisunati صaxiixa aw bima saxa can salafi waman jaءa bacdahum wuxuu leeyahay wاlkaraamaةu mawjudaة fi hadihi اlأuma karaamadu ummadda nebi moxamed waa laga helaa oo waa joogtaa ilaa qiyaami saaca ilaa qiyaamada laga gaarayo dad ilaahay yaqaano oo awliyaa waa buuxaan lianna sababaha alwalaaya lianna sababteedu waa maxay waa taqwada soo ma sababteedu waa maxay maadaama taqwo la helay iyo aliimaanu billah weligina waa joogaa wlwalaayatu wlwalaayatu mawjudat ila qiyaami saaca taqwaduna way jirtaa ila qiyaami saaca waman jaa bikhaariqi wman jaءa bkhariqi min khawaariq اlcaadaat lam yakun dalika muzakiya lahu dala calى walaayatihi xatى yucrada camaluhu kulh calى kitab wالsuna fayucrafu bilmuwaafaqati lahma wاtibacihima ظaahira wabaطina wuxuu leeyahy mualifku waman jaءa qofka la yimaada bkhariqin min khawaariq alcaadaat qofka la yimaada wax ayna dadku garan karin oona caado loo lahayn sida hadda aan sheegayno o kale qofka la yimaada kaasoo lam yakun aan ahayn dalika arrinka muzakiyan lahu daalan calaa wilaayati muzakiyan lahu mid asaga taskiyeynaysa oo maxaa la yidhahdaa ii keen ahay aan cibaado u geynin daalan calaa wilaayatihi taasood aan kutus aan muzakiyan lahu daalan ku tusinaysa calaa wilaayatihi wilaayadiisana ku tusinaysa aynan ahayn mid inuu weli yahayna ku tusinaysa in uu muzaki yahay oo uu tahiran yahayna aan ku tusinaynin qofka la yimaadaye lagama aqbalayo xataa yucrada camaluhu inta looga bandhigo camalkiisa kulluhu cala alkitaab wasunna camalkiisa o dhan maxaa loo bandhigaya kitaabka qur-aanka iyo sunnada fa yucrafu bilmuwaafaqati lahuma waxaa lagu aqoonsanayaa inay waafaqaan kitaabka iyo sunada almuwaafaqa inay inay inay inay waafaqaan alkitaab wasuna iyo watibaacihamaa dhaahiran wa batina iyo xagga batinka iyo gudaha iyo daahirkaba inay maxay ay ka raacaan ama ka raacsan yihiin fadlu lwaliy weliga fadligiisa wa min fadaa'il lwliyaai maa rawaahu lbukhaariy fi صaxiixi can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qala rasulu lah sal ly slam in allaha tabaaraka wa tacala yaquul alla wuxuu leey man caada lii waliya weli aan lehay qofka la collaytama faqad aadantu bilxarb dagaal ayaan u cilaaminaya baabka halkaas ku dhamaaday baabkan almuctaqad الصaxiixu fi ma yajibu liwulaati اlamri min almuslimiin baabkani waa baab aada xasaasi u ah aada iyo aadna muhiim u ah inaan fahamnana loo baahan yahay almuctaqadu saxiixu waana mawduuc anigu aan isdhaho culummada soomaaliyeed inay baabkani aada oogu caddeeyaan bulshadooda waxaa jira masaa'il culummada soomaaliyeed loo baahan yahay khaasatan inay ka dhargiyaan bulshada ayagoo yaryar lagu tarbiyeeyo ayagoo dhaxal lagu tarbiyeeyo ayagoo waaweyn lagu tallaalo oo shayga cilmi iyo aqoon iyo macrifo dhaba inay u yeeshaan hadday baabkaa dhici waayo mafsado aada u badan ayaa dhahaysa wuxuu baab ku saabsan yahay caqiidada saxiixa ah oo ay ka aaminsan yihiin ahlusunna waljamaaca fi ma yajibu liwulaati amri lmuslimiin madaxda muslimiinta seen oola dhaqmayna madaxda muslimiinta sida loola dhaqmayo iyo waxa laga aaminayo iyo sida loola tacaamulayo caqiidada la xidhiidha ayay halka laga hadlay waxaa laga yaabaa marka horeba inaa isweydiiso dahdo oo madaxda muslimiinta iyo caqiida maxaa isu keenay waxaa isu keenay waxaa jira niman la yidhahdo khawaarij oo macsida wax ku gaalaysiiya waxaa kaloo jira niman la yidhahdo raafida oo a'imatu maxaa la yidhahdaa labiyo toban imaam leh oo macsuumiina oo ayaguna dembi ka dhicin way iska soo horjeedaa marka labadaa saasay isku yihin qolo labiyo toban imaam leh oo ilaahay agtiisaba laga soo magacaabayba shiicada itna cashariya dowlat lkhumayniya oo macsuumiin oo dembi ka dhicin iyo qolo kale oo khawaarij la yidhaahdo oo macsi iyo kabaa'ir hadday imaamka ka dhacdo maxay ha lagu baxo oo hala baabi'iyo dhahaya labadaas ayay ahlu sunnuhu marka u dhexeeyaan waa masale caqiidaa ah marka oo waxaa laga yaabaa inaan ku dhaho hadda almasxu cala alkhufayn baa caqiide ah almasxu cala alkhufayn in khufaynka la masaxo yo caqiida alimaamu axaawi kitaabkiisa caqiidada qiimaha badan muxuu ku lehay wuxuu leeya wa numinu almasxu cala khufayn in khufaynka la masaxo ayaanu ictiqaadsana khilaafa lishiica imaamka markuu ka hadla wuxuu yihi nusallii kula barin wafaajirin waraaa kuli barin wafaajir nin kasta oo baari ah iyo nin kasta oo faajirana gadaashisaan ku tukanayna mas'aladu caqiidada halkaasay kala leedahay ee basiid ma ah la socda insha allah wyctaqidu أهل sunati waljamaca waxay aaminsan yihiin biana allaha tacaala awjaba alle inuu waajibiyey cala lmu'miniina mu'miniinta inuu ku waajibiyey taacata wulaati amrihim umaradooda inay ateecaan waajibnimadeedu alle ku waajibiyey yani umarada in la ateeco oo madaxda la ateeco oo maxaa lagu ateecayaa fii gayri macsiyati xalay waxaan habeen hore man habata islaamuhu biyaqiin qofkay islaamnimadiisu sugnaatay soo muslimaha maaha kabaa'ir kastoo uu ku dhaco haddayba mar shirki iyo gaalnimo aynan ahayn maxaa lagaa doonayaa hadduu madax yahay asamcu wataaca bilmacruuf inta kale waa ku inkiraysaa falaa aacata walaa macsiya falaa aacata maxay laguma aطici karo bilmacsiya macsi laguma aطici karo kumana raaci kartid bal afdal اjihaad jihaad midka ugu fadli badan waa kelimatu xaqin cinda sulطaanin jaair waa kelimad xaq ah oo nin vaalim ah aad agtiisa ka sheegtay marka masalada markaan aruurin doono ayaan sida aan isleeyahay aqoontaydu dhan tahay ayaan idiin sheegi doonaa bidn illahi tobarak wa tacala hadda laakiin nusuusta aan isla aragno marka koobaad kadibna haddaad doonto waxaad adaa wadaado waxaan aad akriyayso iyo madaxda jira maanta ma iswaafaqayaan hmm? madaxda maanta jirta ma iswaafaqayaan iyo arrintan ayada wayactaqiduuna waxay ictiqaadsan yihiin macnaa qawli nabi sal ly slam fi xadiidi cubaadi bn samit radi allahu canh nabi wuxuu yihi isma maqal wa amar wa aic aic fi cusrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa aharatin calayk wuxuu nabi ku yidhi ismac maqal madaxdaada ko wa atic u hogaansan fii cusrika xaalata cusrika xaaladda aada culays ku jirto faqir tahay xanuunsan tahay wa yusrika xaaladda aada yusri iyo xoolo haysato ama caafimaad qabto bimacnaa xaalad kasta oo ama aada culays dareemayso ama aada fuday dareemayso maqal wa manshatika marka aad firnfircoon tahay iyo waxa aad manshatika waxa hawadaadu ay waafaqsan tahay iyo wa makrahika iyo waxay hawadaada waafaqsanaynba waxaad adigu nacayso iyo waxaad jeceshahayba labaduba ku ateec haddayna mar macsi ahayn wa atharatin calaykana ku ateec in adiga xaqaagii la qaato in xaqaagii la qaato maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa inuu ninkan madaxda xaqaagi oo dhan qaato iska ateec inuu qaato lama ogolo xaaraam wey oo masale la ogol yahay ma ah wa atharatan calayka abadan laakiin hataa hadday dhacdo sama garan aakhare ayay kaaga horeysa adiga kuma gaadhsiinaysa inaad ku baxdood qori qaadato waa la fahamsama wa atharatan calayk wa idaa kanuu maalaka madaxdu hadday doonaan maalkaaga ha cuneen wadarabuu dahraka hadday doon dhabarkaaga ha garaaceen ilaa an yakuna macsiyatan ilaa inuu macsiya yahay mooyeen so xadiid cajiiba ma ya dawladdii maxay nooga duntay annaga marka sheega dawladinka meesha fadhiya dawladdeeni maxay nooga duntay maca dulmiha soo maha dulmigeedii jaa-irkeedii xumaanteedii macsideedii shuucinimadeedii soo maha dulmi badan bay la ahayd lakin midheen ka goran isheega ya in lagu baxo dawladdii markaziga ayda noo dhisneed in lagu baxo la baabi'iyo midhaha laga gorto isheega xataa ka soo qaad hadduu dhaalimka ogu weyn yahay culamadu waxay dhahaan waxaa la eegayaa fidnada ka dhalanaysa xataa way fidnada ka dhalanaysa la egaa maxaa maslaxo aho ku jira leanna sideeda waxaad ogaataan alamru bilmacruuf wannahy can lmunkar dawaabid bay leedahay ninka masaajidka nabiga soo gala ma xusen alay sla slam ee ku kaajiya masajidka so ma xusan kulligi saxaabadu ay damceen ay garaacaan nabig wuxuu ilaha la daayay leesh inta nijaasowda ka badan soo ma nijaasoobayso soo saas maa maanta maxaan ka dhawaaqaynaa ya badayna soo kama dhawaaqayno ma ma dal baan gacanta ku hayna hadda maanta culama ma dal baa maanta gacanta lagu hayaa aada waxaan oga murgoon aada oga xanuunsaday markii la yidhahdo xalaan xalaan anuu si fiican baan u garanaya marka la wadadaas iyo xalani ilaa mingiska iyo ilaa qaybtaas korontada madiine intaa ekbasha dhihi jira maxaa la yihahdaa bangaria intaa dadka garanaya o dhan baa garanaya somada garan marka lamaba geli karaba qaybahaas o dhan gaalaa fadhida sa waad maqlaysaa shalay in la yidhi kismaayo waxaa timid ethoobia oo dee ethoobiya hadday timidna meeqasan waaweyn baa joogta waddanka soo saas ma waddanku waa buuxa waddanka meel aan la haysanin maanta ma jirto ma tahay dawladdu markay noo jirtay ma lagu dhici karay ma lagu dhici karay markay dawlad noo jirtay maynaguma dhici karin agteeda xataa lama soo mari karin saas daraaddeed waa in la eego markii madax laga hadlayaay waa in fitnada ka dhalanaysa xataa hadduu jaa'ir kasta yahay fitnada ka dhalan karta waa in la eego xataa wax laiska daaye kadaafi soo ninkaa garayna ma ii sheega kadaafi wax laga dheer hadda saas soo ma okay ninki la dhihi jiray muxuu ahaa i keenadaan sheego maa isna ya a maxaa laga dheefay ma maca ijraamihi maxaa laga dheefay sheega soo dhulkii lama qaadanin oo lama baabin oo culummadii lama baabiin ma diin baa kor loo qaaday ma kitaab baa kor loo qaaday ma bulshaa la nooleeyey war lama la fahmay masaa'ilka aan rabay marka inaan dhaho culummada soomaaliyeed waajib waxaa ku ah ummadda soomaaliyeed inay u sharxaan waajibka ka saaran madaxdooda qaabkay oo la dhaqmayaan haddana marka leeyahy war bal kuwa jooga hala ilaaliyo oo kuwa jooga la laleeyahy markii leeyahay war fidno intaa ka weyn inay dhacday baa la diidaya soo saas ma fidno intaa ka weyn inay dhacday baa la diidaya haddana lagama wado ninka madaxweyneha wuxuu doona ha sameeyo wuxuu doona ha cuno wuxuu doona ha dilo hadduu doona ha gaaloobo ma macneed abadan taas macnaheeda maha waa in islaamka la ilaaliyo dalkana la ilaaliyo isma waatu fi cusrika wayusrika wamashatika wamakrahika waaharatin calayka wain akaluu maalaka wadarabuu dahraka ila an yakuna macsiya akhraja ibnu xibaan fi صaxiix biisnaadin xasanin waasluhu fi صaxiixayn taxriim alkhuruuji cala lwulah xaaraamnimada in madaxda lagu baxo wayactaqiduuna taxriima alkhuruuji cala wulaati اlamri madaxda in lagu baxo xaaraamnimadeeda wain jaaruu wa dalamuu haba gudbeen oo dulmi ha la imaadeen maa lam yarow kufran bawaaxan intaydan ku arkin gaalnimo bawaaxan horta cad cindahum fiihi min allahi burhaan agtoodana ama agtiina idinka ay taallo allah agtiisa aad ka haysataan xujo cad yani gaalnimo aan geed loogu soo gabanin oo cad oon xataa ta'wiil aan lahayn oo aan shaki lahayn maalintaad ku aragtaan mas'alo kale weeye maalintaad ku aragtaan waa lagu bixi karaa laakiin haddana maxaa la eegayaa markaan leh waa lagu bixi kara maxaa la eegayaa almasaanixu walmafasid baa haddana la eegayaa oo waxaa la dhihi haddii lagu baxo faa'iidada ka soo noqonaysa iyo dhibaatada laga dhaxlaya kee badan baa la dhihi waa la faham soo masaailkaas waa masaail eh, eh, runtii daqiiq aho daruuria in la fahmo laga yaaba dadka qaarkood inay la qila yihiin ha dadka qaarkood inay la qila yihiin oo waa suurtagal laakiin weligaa hadday koox kow dheh jamaaco laba dheh fikir saddex dheh hadday ku indha tiraan waxba arki maysid qofka muslimka waxaa laga doonayaa inuu hawow tajarud ka yahay xaqiiqaduna hortiisaba u isticmaala haddaad ku fikirto aniga jamaacadayda waxaa ma qabto aniga qabiilkayda waxaa ma qabo madiin baad ka hadlaysaa mise hawa nafsaad raacaysaa soo saas maa waa hawa nafs waa ogahay arrintan inaan aan loo laqi karin leanna laguma soo tarbiyoobin tarbiyo wanaagsan ma anan keenin laakiin hadda waa laga waa muhiim in tarbiyadaa la qaato war ninkani gaa islaamnimada ma ka baxay maya wixii wanaaga ku ateec sax wixii wanaaga ku ateec wixii macsiana ku ateec hadduuse ka baxay soo ma aha waa mas'ale culummadu ay miisaami doonaan bal u fiirsada hadda way miisaamayaan culummadii gaalaysiisay waxay ku miisaami doonaan in lagu baxaa iyo inaan lagu bixin ayuhumaa ish acdamu mafsada koodee mafsado badan marka halkaana maaha qofka inuu irja ku dhaco masalat lirja oo dhao khalaas wax kasta waa iska raacaya maanta dadku waxay udhexeeyaan bayn alirja watakfir labadaa wax udhexeeya wey waxaan rabno inaan tasiirino oo irjaag waa maxay madaxdu waxay doonaan ha qasteenayaan lala hadlin mar hadday muslimiin yihiin abubakar bay isku iimaan yihiin khata wey waa in qofkan xaqa loo caddeeya waa in lala fadhiistaa waa in ittaqi illah la yidhahdaa waa in addoommada iyo dadka iyo diinta iyo dalka waajib baa kaa saarana ilaali waa in la dhahaa ha oo mataqaanaa loogu loogu handadaa oo awliyadii aan sheegin inti lasoo arola waan ku habaaraynaa la yidhahdaa haddaba waay waxaa sameyn ayi ariiqo kasta oo qofkaa rajci uu ku samaynayo oo dadka ugu sareeya oo ilaalinaya inay diinta iyo culummada ay markaa noqoto lakiin maalintuu culummada ka bilaabo oo xidhxidho oo dilo m maxaa u yaallo inkaar weyn ma waa inkaar iyadana aad iyo aad weyn wuxuu yihi mualifku raximah llahu tabaaraka wa tacaala wain jaaruu wahalamuu ma lam yarow kufran bawaxan cindahum fiihi min allahi burhan liqawli rasul l sl slam khiyaarukum dadow ninka kuwa idinku fiican khiyaaru aimatikum aimadiina kuwa ugu fiican aladiina tuxibuunahu wa yuxibuuna korta waa kuwa aad jeceshihiin ayaguna idin jecel jacaylku muxuu ku imaada marka waa kuwa xaqooda idin siiya idinkuna markaasaad xaqiina siinaysaa jacaylku halkaas ka imaanaya ayib wa yusalluuna calaykum waad u ducaynaysaano wayusalluuna calaykum wa idiin ducaynayaan watusalluuna calayhim ayagana waad u ducaynaysaan wa shiraaru a'immatikum a'imadiina kuwa ugu shar badan aladiina tubgiduunahum wa yubgiduunakum waa kuwaad u cadhootaan iyo idin cadhooda cadhooda waxay ka timaada marka so dulmi iyo jawr iyo xadgudub iyo xuquuqdii addoommada iyo dalka lagu xadgudbo sooma taa way cadhadu ka imaanaysaa wa talcanuunahum aada lacnadaan ilaahuna dhaafi lacnat llahi ad dhahdaan oo wayalcanuunakum idinkuna idin lacnadaan wax nama maqlayaan inkaaray qabaan qiila ya rasuul allahi waxaa la yidhi nabig sal l slam afalaa nunaabiduhum afalaa nunaabiduhum bisayf miyaanaan seef ku boobaynin dadka aimada noocaasa ah. miyaanaan la dagaalamina ku baxayn faqaala la maa aqaamuu fiikum salaa inta ay salaada dhexdiina ka oogayaan oo ayaguna salaada ay tukanayaan salaad lama tukan karana ayna idin dhehaynin oo masaajidada laga adimayo oo adiga kor loo qaadayo oo muslimiintu ay cibaadadooda xor u yihiin oo ay tukanayaan maya ha ku bixina su-aal baa isweydiin kara waxaad leedahay war maanta kuwa jira talow maxay yihiin tunis intaan inqilaab ku dhicin kaar baa lagu geli jiray masaajidka masaajid kaar lagu gala idink weliga arta idinku ha ma aqaamuu fiikum asalaa waida ra'aytum min wulaatikum shaya takrahuuna madaxdiina wax aad dhibsanaysaan haddaad ku aragtaan fakrahuu camalahu camalkiisa wac walaa tanzicuu yaddan min aacatin laakiin ha ku bixin oo aacada ha kala noqonin laakiin camalkiisa nac oo waxaa jira farqun bayna alfaacili wa faacilihi soo ma ficilki iyo faacilkiisa farqibaa u dhexeey camalkiisa nac laakiin ha ku bixin waa goormo laakiin maa aqaamuu fiikum salaa waata haddaanu soo sheegaynay wa fii lafdin alaa man waliya minkum alayhi waalin alaa man waliya calayhi waalin fa qofka qof madax looga dhiga looga dhigo oo fara'aahu ya'tii shay min macsiyat illah arka shay ilaahay khilaafsan diintiisa falyakrah ha naco maa yatiya min masi min macsiyat illah qadarka macsida inta ku aadan ha naco walaa yanzicana yadda min taaca laakin yuusan taacada iyo iyo maqalka yuusan kala bixin oo seef kala hor imaanin akrajahu muslim can cawf ibni malik radi allahu taala canhu intaa maxaan kulli hadda khulaasada maxay noqonaysaa khulaasada waxay noqonaysaa qof kasta oo madax ah oo islaamnimada baaqi ku ah islaamnimada inuu baaqi ku yahay yaa garan kara culummada xalan soo sheegnay habeen hore culummadaa garanaysa xataa hadduu ku dhaco naaqid min nawaaqid alislaam culimmadaa la doonaya inay u caddeeyaan oy xujada ku oogaan soo maa inta uu qofkaa muslim yahay baaqi ku yahay xeerada xerada islaamka moorada islaamka yani xadiirada islaamka wixii wanaagana waa lagu ateeci wixii macsiana falaa samca walaa taaca amaa masalada bixitaanka waa masalo khatarteeda leh bal aragna muxuu yidhi cuquubaat lkhaariji calayhim dadka ku baca madaxda maxay cuquuba leeyihin wlkhaariju min aljamacati alxaqa bihi bishaaricu qofka jamaacada ka baxa jamaacada marka madaxdii baa ku jira qofka ka baxa alxaqa bihi shaaricu shaaricu wuxuu haleeshiisiiyey oo ka ratibay cuquubaatin haliida cuquubo aad u adag fi dunya adduunyada iyo walaakhira tatanaasabu cuquubadaasoo ku haboon maca cidami jariimatihi yani dembigiisu intuu dhan yahay inamaa jazaau ladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascawna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqaطca aydi ila akhiri wa min dalika ana man maata wahuwa khaariju can الطaaca qofka dhinta asaga oo nin madax ah oo muslim ah aan beeca la gelin mufaariqu liljamaaca muslimiintina ka dhex baxay maata miitatan jahiliya axaadiid wey yani dhimashadiisu waa dhimasho jaahili muhimadda ay leedahay wada jirka muslimiinta waman faaraqa aljamaacata qofka jamaaco faaruqa fa inahu laa yus'alu canhu lama weydiinayo waxa ku dhici doona muxuu ka warrabaa kinaayatan can cadiimi dembihi baa laga hadlaya yani dembigiisu intuu dhan yahay baa mataana ayaa la qiyaasaya waman faaraqa aljamaacata qofka jamaacada faaruqa falaa xujata lahu cinda allahi ywma alqiyaama yani xujo ilahay agtiisa kuma leh tabaaraka wa tacaala waman faaraqa aljamaacata xalla damuhu qofka jamaacada muslimiinta oo isku duuban qofka intuu ka dhex baxa seef usoo qaata xalla damuhu mid baa ka booday ha sax waman faariqa aljamacata ha cafan waman faariqa aljamacata faina shayطaana macahu yartakibu shayطaanka maciisa ina shayطaana shayطaanka ayaa macahu maciisa yartakidu garab ruclaynaya urkud birijlik so yani shayطaan baa garab socda wey almusafiru shaytan ma xadiidkii yani qofka aan sheegayni shala subax may ta alraakibu shaytan qofka keligii ah shaytan baa la socda waman faariqa aljamacata xalla damuhu aan sheegnay adducaau liwulaati اlamri ma banaan tahay in madaxda muslimiinta loo duceeyo dad ba haddii la yidhahdo madaxda muslimiinta loo duceeyo dhiigga koraya oo inaad habaarto maxaad ka faa'iday ya inaad habaarto maxaad ka faa'iday maadada ilaah hanuuni oo sharkiisana naga qabo soo ilaahu sharkiisa naga qabo ilaahayow hanuuni ilaahu xaqa tus ilaahu baabi oo balaayo ku rid inaga habaare xagan u dambeynay saas sooma wayactaqidu ahlu sunati waljamaca waxay aaminsan yihiin ana adducaaa liwaliyi lmri ninka waliy amrigo loo duceeyaay bisalaaxi loogu duceeyo toosnaan iyo wlmucaafaati yani wanaag iyo caafimaad waa mima yuxmadu waa wax la amaano waa wax fiicano weliba wayataakadu yani sunno oo fiican oo yani adag waa wax wanaagsan bu wada wa huwa calaamat rajuli waana ninka calaamada lagu garto min ahli sunna inuu kamid yahay bimacana haddaad arto nin madaxda muslimiinta u ducaynaya faclam anahu min ahli sunna haddaad arto madax muslimiina qof habaarayana waxaa ka muuqata calaama min min calaamaati ahli bidac warku waa intaas waa la fahman malinaya kama qaala imaamu lbarbahariyu fi kitaabi sunna kadib baa wuxuu yidhi soo roga faidaa ra'ayta arajula yadcuu cala sulطaan haddaad aragto nin madaxda habaaraya faclam anahu saaxibu hawa waa nin hawadiisa raacay waإida samicta arajula yadcuu lisulطaani bاsalaax haddaad aragto qof u ducaynaya madaxda u ducaynaya wanaag ogu ducaynaya iyo ilaahay inuu hanuuniyo oo toosiyo faclam anahu saaxibu sunna in sha allah ogow inuu saaxibu sunaya yaqulu fudayl bnu ciyaad fudayl bnu ciyaad nin cajiiba buu ahaa law kaana lii dacwatun buu yidhi haddii ay ii sugnaan lahayd dacwo la aqbalo iyo baryo la aqbalo oo la yidhaahdo bal maanta cid uun u ducee waa lagaa aqbalayaa ducadaaye ma jacaltuhaa ilaa fi sulaan waxaan nin madaxa aan ahayn ooma duceeyen bu leya bimacnaa leanna fiiri ninkan madaxda hadduu wanaagsanaado maxaa wanaagsananaya laakin ninkan madaxda maxaa xumeeyey kamaa sida idinka aad madaxdiinu saa idinku tihiin unbaa madax madaxdiinuna noqonaysaa saa idinku tihiin unbay madaxdiinu noqonaysaa dad wan wanaagsan oo sulaxa haddaad tihiin alle muxuu madax ka dhigayaa dad wanaagsan laakiin idinka sharkiina hadduu meel walba uu saytareeyo yaa la idin dhiibaya mid idinka shar badan baa loo dhiibaya si idin qamciyo <laughs> ya law kana lii dacwat ma jacaltuha ila fi sulطan faumirna la amray an nadcuwa lahum bisalaax bal inaanu ugu ducayno toosnaan walam numar madaxdana lama amrin an nadcuwa calayhim inaanu habaaro wain jaaruu wadalamuu haba xadgudbeene faina jawrahum xadgudubkooda wa dulmahum iyo dulmigoodu calaa anfusihim ayaguu dib ugu soo noqonaya wa cala lmuslimiina muslimiintana nacam dulmigoodu wuxuu kusoo noqonaya calaa anfusihim wa cala muslimiin naftooda iyo muxuu kusoo noqonaya iyo muslimiinta waa la habaartay markaasuu dulmigii kibir buu kasii qaaday muxuu samaynaya isagii inuu sii fogaanaya haye muslimiintina uu baabiinaya wa salaaxahum wa salaaxahum inay wanaagsana wanaagsanaadaanna horta lianfusihim salaaxaasi naftooda ayuu anfacayaa iyo welilmuslimiina khulaasada marka mawduucan ayuha likhwa waxaa weeye ninkan madaxdaa muslim ma yahay mise waa gaal aan warka aada u kala dhigdhige hal mar ii jawaaba bas muslim ma ku jiraa wax daliila ah, oo cad oo waadix ah oo islaamka uu kaga baxay hadduu jiro waxaa arrintaa u caddaynaya dadka ehelka u ah waayo dadka ehelka u ah waa culummada ayaa u caddayn dadka ehelka u ah hadduusa jirin waanu ateecaynaa waanu maqaynaa waanu u ducaynaynaa wax macsi ana kuma waafaqayno warkaasoo war toosan oo wanaagsan maaha haddiise wax walba fawdo laga dhigo soomaalida madax ma lagu kara soo magadin maba arki karaanba soomaalida nin madaxa dagaal bay hor gelaya hadii la yihahdo nin hebel baa madaxa masaajidkan haddii cid madax looga dhigo qaar baa la dagaalami muasasa haddii nin madax looga dhigo <laughs> qaar baa la dagaalami dugsi quraan hadii mid madax loo ilahay amarkii soomaalidii madaxda xasaasiya kala qabaan waana wuxuu adduun ku socdo waa wuxuu adduun ku socdo adduunku waa la kala dambeeyaa adduunku waa la ismaamulaa adduunku waa la ismaqlaa gacmo wada jiri ba wax ku gooyaan adduunka haddaadan madax lahayn ya ma noolaan kartaa ma noolaan kartid adduunku sidii w quraanjadu soo madax ma lahayn soo shimbiraha duunaya midba magoni udusha wa isla socdaan way isla socdaan quraanjo weli dhibatay maarata inta mayda qaadaysa qof arka ku jira ha way isu qayliyadaan way yimaad way qaadaan war ummaddu wada jir bay wax ku yihiin hada adi oday baa tahay reer baad mas-uul ka tahay hadda islaantaada kugu qabsato madaxnimada ka hor markay islaamuhu idinku qabsadeen madaxnimada so inaga calaalayno ma kanadaan imaanay islaamihii saasay noqdeen oo maxamed cala cali madaxnimadaa lagu qabsaday alrijaalu qawaamuun qawaamadii ma hayo sheekow islaantii kaarkeedii lacagteedii addu adaaba calacalay maxaaduma ummad dhan haddii dowlad mal hadday madax yeelan weydo kala dambeyn weydo soo khatar maaha marka arrintaa ha lagu baraarugo mas'alada madaxduna waxay udhexaysaa waan ku celinayaa bayna firqatayn laba firqo ayay udhexaysaa waxaana la doonayaa dhaxda ku jirta in ahli sunnaha laga soo qaado bayna alkhawaariji wlmuctazila wa bayna almurjia iyo nimanka la yidhahdo ku daro wa bayna alraafida qolada waxay leeyihiin kulu man irtakaba alkabiira maxaan dhahaynaa waan ku baxaynaa ya wa kua khawaarijta iyo muctazilada qolada waxay dhaheen wadaadkan madaxda weligiiba hadduu mar laa ilaha illa llah yidhi war aduun baa ku degdegaye isagai jibriil baa isku iimaana labadaa war ma laba waroo saxaba midna sax maa laakiin warka toosan muxuu yahay ee ahlusunna waljamaca ay qabaan salafan wa khalaf ilaa yawmi alqiyaama badbaadaduna ay ku jirto waxaa weeye in la yidhaahdo ninkan madaxda a ah muslim ma yahay naaqid min nawaaqid ilislaam ma ku dhacay oo ma la hubaa hadduu ku dhacay culummada ha u bayaaniyeen ma jaahil buu ka yahay ma mutaawil baa ma lagu waka waxyaalihii umuurihii aanu aan kusoo marnay taxqiiq shuruud wa tifaal mawaane ummadana ha u caddeeyeen hadday caddaato xataa inuu gaalnimo ku dhacay ha u caddeeyeen culummadu in ninkaa lagu baxo inay hadda faa'iide ku jirto oo ummadda naafi oga soo noqonayo iyo intuu hadda joogo maxay inu maaa inuu inuu joogo hadda ay ku rontahay hataa shayga warka haddaa sheegayo dad badan ba markay maqlaan aad ogu adagta inay fahmaan hadduuse muslimnimo weli ku jiro horta wixii macsiana laguma adqici karo abadan mana ku bixi kartid waa la fahamsoo ma kadib ba malifku wuxuu yihi qala alimamu sabuniyu fi caqiidati salafi asxaabi alxadiid wa yarawna adducaaa lahum bisalaax yani ahlu sunna waxay arkayaan in salaax iyo wtawfiiqi wsalax annahyu can sabi lwulaah in la caayo oo minbirada laga dhaleeceeyo nahyigeeda wayarawna ana sabahum ayaga wax ka sheegoodu waa mima nuhiya canhu sharcan biitifaaqi akaabiri asxaabi rasul la sl ly slam saxaabadu sidaas ma aynan ahaan jirin laakiin halka waxaad moodaa de ninka madaxda ah hadba dadku say u bisil yihiin oo madaxdu madaxweynuhu u bisil yahay horta qayb ka mida wey cumar isagoo mimbarka saaran alle ayaa lagu yidhi falaa samca walaa aa walaa taaca adeer mana ku maqlayno mana ku dhegaysanayne khamiiskaada qabto sheeg meeshaad ka keento war wiilkayga cabdullahi bin cumar baska waa la faam soo marka hadba waxay ku xidhan tahay xataa ninka caalimka ehe arrintaa saxaya sida looga heebaysanayo waxaa laga yaabaa miskiin yar oo saas oo kale a inuu fidno u dhalin karo laakiin ninka muftiga a maalan iyo ninka muhaabka ah ee caalimka ah ya markuu intuu soo istaago oo memberka uu ka istaago yidhahdo arrinkaa mujtamaca khalad buu ku yahay ninka madaxweynaha wuu istaagaya soo ma hau istaago lawnoo qadarinaya lakin markay culumadii noocaas ay dhihi waayeen ayadana musiibo kale ayaa imaanaysa ilahi na sahlo yaqulu anas binu malik radia allahu tacaala canhu nahaana kubaraa'una waxay naga reebeen culummadayadii waaweynaa oo min asxaabi rasuuli llahi kamid sal l slama qaal wuxuu yidhi laa tasubuu bay dhihi jireen ha caayina umaraa'akum war madaxdiina ha caayina walaa tagushuuhum ha khayaanina walaa tubgiduuhum maxay maxaa la yidhi ha ka cadhaysiinina ha u cadhoonina waataquu llaha alla ka baqa wasbiruu sabra wixii idinkaga imaadoo dhiba fa ina almra qariib faradka ilahay baa farari doona wuuba dhiman doonaaba soo maha qolaa laga sheegay siyaad barra iska dhibanaya maxaan ogu kacday war de geerida aduma baad ogeynba soo mayn yani qofkuba war wuba dhiman lahay maxaan ogu baxnay qolaa laga sheegay soo saas maaha qofkuba dhiman karaaba geeri baa u imaan kartaba soo ma waaba dhiman karaaba rawahu eh, ibn abi caasim fi sunati wa gayrihi ibn abi caasim kitab qiyam bayn kitaab suna iyo gayrkii ilahi waxaan ka baryay inuu darsigan unagu anfaco wixii aan nasiibayna ilahay baa mahadda iska leh wixii aan gafayna fa min nafsi wa min ashayaani inta ayaan ku gebagabaynaa insha alla hal dersi baa noo haray habeen dambe ayaanu gebagabaynayna dersigeenoo khatimaynaa wajazakum allahu khayra